الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات إلهي سبحانه وتعالى فضليسا يعملوين كيسا عاوى مسجد الهداية عقد إسليم وقامتنا هو مدينة الشيخ محمد إدريس oo culimadeena kuwa waaweyn ka mid ah runtii muddo dheer dacwada iyo khadamaadka arrimaha bulshada muddo dheer kasoo shaqaynayay ilaahi subxaana wa tacaala ajir iyo khayr farada na siiyo miisaanka xasanaadkiisana aakhir ilaahi subxana wa taala u saaro culeysyada adduunka iyo aqbada ilaahi subxana wa taala shaqo fududeeyo caawa muxaadarada insha allahu tacaala halkan noqon doonta mafaatiiq الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaan ka baryayaa kulankeenna inuu ka dhigo kulan barakaysan ilaahay subxaanaه wa tacaala naxariistiisa uu ku soo dejiyo waxaan ilaahay subxaanaه wa tacaala ka baryayaa inuu carabka iyo qalbiga ku sugo kelimadda xaqa ah ilaahayna subxaanaه wa tacaala qalbigiinna iyo dhegihiinna u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباab intaa kadib walaalayaal kelimaddan isxusuusinta ah halku dhegeedu waa sidaad maqasheen furayaasha fahamka ama in si xeel dheer loo fahmo loo garto eh, loo dhuuxo eh, kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala si ay uga dhalato in laga faa'iidaysto oo lagu hanuuno oo lagu caafimaado oo lagu iftiinsado eh, nolosha adduunka iyo midda aakhira labadaba siduu ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay uguna talagalay oo kitaabkiisa kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan ognahay wuxuu ka dhigay iftiin iyo nuur walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina ilaahay wuxuu ka dhigay caafimaad wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniin naxariis buu ilaahay ka dhigay caam ah qofka keligiis bay u tahay bulshaday u tahay ummadday u tahay adduunkoo dhan bay u tahay naxariis iyo caafimaad hadday qaataan oo aanay dhabarka u jeedin hadday dhabarka u jeediyaan oo aanay fahminna oo ay ka jeestaan naxariistaasna ma helayaan caafimaadkaasna ma gaarayo marka ilaahay subxaanaه wa tacaala hanuunna wuu ka dhigay yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkm mawcidaة min rabbikum wa shifaaء lima fi الصuduur wa hudan waraxmaة lilmu'miniin ilaahay subxaanaه wa tacaala marka kitaabkiisa uu sidaa ka dhigay waxaa lagu heli karaa manfacadaas waxa weeye iyo nafaca iyo faa'iidada in la dhuuxo macnihiisa oo loo dhaco oo aan lagu ekaan keliya kelimaadka afka maraya iyo akhrinta keliya aan lagu ekaan ee waxa ka dambeeya xuruufta xuruufta macnaha ka dambeeya in la dhuuxo oo la fahmo oo fariinteedu ay ku gaarto maqsuudka ilaahay u soo dejiyey saas wey tadabburka kelimadda la yahado macnaheedu saas waay tadabbur macnaheedu waxa weeye shayga waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya weeye marka macnaha xuruufta aad arkayso ad akhrinayso ama maqlayso oo dhegtaada ku dhacaysa ama imaamku akhrina ama qof kale akhrinayo ama adigu aad akhrinayso oo naftaada aad yacni maqashiinayso waxaa ka dambeeyaya macnahay xambaarsan tahay iyo fariinta ay xambaarsan tahay inaad u dhacdo oo ay ku dhacdo wey saas way maqsuudka haddii kale faa'iidadeedii maadan helin saas darteed meeluu ilaahay ku tilmaamaya oo dadka wuxuu u qaybiyey qaar garta oo dhuuxa macnaha iyo qaar qalbigoodu ka xihan yahay tadabburka ama fahamka ama dhuuxidda macnaha fariimaha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo risaaladiisa uu soo dejiyey alla subxaanahu wa tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha miyaanay tadaburyahayn kitaabka ilaahay u fiirsanayn miyaanay dhuuxihayn miyaanay garanayn miyaanay eegayn miyaanay ku xeel dheeraanayn miyaanay dul istaagayn mase qalbigaa xihan oo qufulan maa labadaas midu inuu garto oo fahmo oo dhuuxo haddii kale qofka qalbigiisu waa xiraya aayaddii hadda aan maqlaynay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana ee suurat الnisaa walow kaana min cindi gayr اllaahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kaiira taasna dabeecada qur'aanka ayuu ilaahay ku tilmaamay siduu isugu xihan yahay oo u xikmadaysan yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisa uu ugu soo dejiyey anzalahu bicilmihi kitaabun uxkimat aayaatuhu daldalool ma leh waa biyo kama dhibcaan أحكمت aayaatuh ثم فصلت من ladun حكيم خبير waxaa la yaabay dadkii xataa aan rumaynay jaahiliintii carabta laakiin luqada fahmayey waa kii yidhi ninkii wallaahi hadalka aan maqlayo سحر maaha gabay maaha sheeko maaha waxaanu arki jirnay maaha macaan buu leeyahay macno xeel dheer buu leeyahay meel fog buu tilmaamayaa ayuu yidhi ninkaasu gaal buuna casrigan aan joogno xataa gaalada qaar ka mid ihi runtaas way ku hadleen sida filosofkii faransiiska ahaa renan ee yidhi kitaab aan u malaynayo hadduu yahay kitaab la soo dejiyey waa kitaabka muslimiinta buu yidhi ee qur'aanka kitaabka muslimiinta ee qur'aanka ah kitaab kasta oo maktabadayda taalna wuxuu yidhi hal mar haddaan akhriyo uma baahni mar kale inaan akhriyo ama xiise ima qabanayo laakiin qur'aanka kama daalo buu yidhi inaan mar walba ku noqnoqdo oo sida uu u rakiban yahay ama u dhisan yahay iyo macaanida uu xambaarsan yahay waa laba gaal oo aan isugoynoo midna qarnigii koowaadee nebigu calayh salaatu salaam noolaa uu joogay midna dhowr iyo toban qarni kadib uu imaadee kitaabka marka saasa maqsuudka ilaahay subxana wa tacala soo dejiyay waa saas marka sababta keenaysa inaan isxusuusinno hadiyo jeer waxaa weeye de qur'aankan looma soo dejin keliya inaan saa u akhrino keliya hurufsiino keliya looma soo dejin waxaa loo soo dejiyey kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati aayadihiisa inay dhuuxaan oo macnaheeda fahmaan oo ku dhaqmaan saasaa loo soo dejiyey marka inaynu isxusuusino way tahay midda labaad oo keenaysa in xusuusino waxa wey walaalayaal sababaha muslimiinta in badan qur'aanka way akhriyaan dad badan baa akhriya ka faa'iiday laakiin aan wax badan ka kororsan faa'iidadiisii iyo nuurkiisii iyo iftiinkiisii iyo nolol maalmeedkiisa wuxuu ka bedeli lahaa nolol maalmeedkiisa wuxuu ka bedeli lahaa heer kastuu joogo eh, sidaasoo kale yacni qur'aanka ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu soo jeedi nolosha adduunka inay ku dhaqmaan dadku bani aadamku inay iftiinsadaan maa muslimiinta keliya muslimiintu inay xambaaraan oo u geeyaan ummadaha kalena oo indhaha ugu furaan oo nuurkan iyo naxariistan iyo hanuunkan iyo nicmadan weyn ee ilaahay soo dejiyey ee ilaahay dadkan muslimiintaa siiyey khayra ummatin uu kaga dhigay inay ummadaha kalena wax ka siiyaan ya hadda ka hor yani nin baa wuxuu soo maray gaal ah dad muslimiin ahoo masaajid saanoo kale u buuxa oo ducaysanaya oo khushuucsan oo qiiraysan oo ah, qaarkood ooyayaan oo ducadii iyo waad aragtay wakhtiga qunuudka iyo ramadaanka iyo sida maarata dadka muslimiintaah ugu macaansadaan ugu khushuucaan naxariista iyo sakiinada iyo ku soo marka jidku maraayo wuu istaagay karafoonku ka maqlay waa dhegaystay waa dhegaystay waa dhegaystay wuuna fahmi kari waayey wixiina waa soo jiidanayaan qalbigiisii bay soo jiidanaysa wuu soo galay wuu dhex fariistay markuu xoogaa joogay waxaa la yidhi hay maxaad raadinaysay wuxuu yidhi waxa kan aada haysataan ee idinka oohiyey ee macaanka badan ee anigana isoo jiitay ayaan rabaa inaad wax iga siisaan muxuu waxaa cuntay waxaa qaadatay muxuu wax iga siiya waa lagaa siinaa baa la yidhi fariiso shahaadadana qabso kadibna waxaan meesha ku haynaa waxaa la yidhaha macaane ad aragta ya waa kitaabka ilaahay iyo diinta islaamka xaqa tilka aayaat اlkitaab wاladii unzila ilayka min rabbika alxaqu walaakina akara الnaasi laa yu'minuun xaqaas muslimiinta ilaahay subxaanaه wa tacaala walaalayaal siiyey in lais xusuusiyo waxaa lagu heli karaa macaankiisa iyo dhadhankiisa waa tadaburka iyo fahamka iyo in loo fiirsado kitaabka ilaahay ee aanu iska noqon waraaqaha qoran ee masaaxiifta ah ee inoo yaalla armaajooyinka inoo saaran marna aynu akhrino sidaa u erino inuoan xarafna ka fahmin waxna uyan nolosheenna ka bedelin ama ha noqoto xagga cibaadadeenna ama ha noqoto xagga dhaqankeenna akhlaaqdeenna ganacsigeenna dhaqankeenna dadka aan la dhaqanno waa inay waa in wax ka bedelaa marka aad shanta salaadood saddex baa jahriya ah oo qur'aanka aada dhegaysanaysaa labana adiga akhrisanayo ismaqashiinaya duhur iyo casr adaa ismaqashiinaya maqrib iyo cishe iyo fajarna waad dhegaysanaysaa tansit waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansitu lacallakum turxamuun naxariistii baadnaxariistii baad qaadanaysa waad cabbaysa hanuunkii baad qaadanaysa haddaad tadabburto marka waa inaad ka duwanaataan markaad salaadda ka baxdo laa budda wey haddaa adigoo sidaadii ah saad ku soo gashay kaga baxdo macnaa qalbigu ku xirnaya waay maxaad u baahantahay daawaad u baahantay taxtaaj ilaa cilaaj ma aha daawada laga doonto indiya diyaaradaha loo fule waxaad u baahan tahay qalbigaaga inaad daaweyso jacob ku samayso haddaan wax ka bedelin aayaduhu aqsar suura hanoo suuradda ugu gaaban oo imaamku kugu tujiya hadday tahay ya sidaas darteed ayay salafkii saxaabadii ridwaanullaahi calayhim wax uga bedeli jiray yowmiyan siiradana waad ku akhrideen kaana waqaafan cinda kitaab illaah markaas marka cumar iyo la sifaynaya radia allahu can asxaabta aayadda maqlo waa ku istaagi way joojin maxaa dhacay bay ku yeelanaysaayo macnihii gelaya macnihii gelaya marka haddaanay nolosheenni wax ka bedelihayn <clears throat> waxay noqonaysaa in waxay naga khaldan yihiin waxbay naga khaldan fahamkiisi baa naga khaldan dhinac kasta nolosheenna saan sheegay dadka muslimiinta ah waftigooda ee akhrisanaya dhibaatada ku jirta daawadeedu waa kitaabka ilaahi subxaanaه wa tacaala kitaabkii dushuu noo saaran yahay waa xambaarsannahay laakiin nacuudu biاllahi inaan noqonno sida kuwa ilaahay ku tilmaamay kamaثل الximaari yaxmilu asfaara bi'sa maثل الqowم اladiina kadabuu biaayaati الlah wallahu laa yahdi اlqowm الظaalimiin yuhuuddii ku tilmaamsaas cilmigii bay wataan kutubtii waa saaran tahay walam yantaficuu biha kumayan intifaacin kumayan faa'iidaysan kumayan dhaqmin <clears throat> marka haddaan dhallinyaro nahay haddaan odayaal nahay haddaan dumar nahay haddaan rag nahay haddaan siyaasiyiin nahay haddaan ganacsato nahay haddaan aqoon nahay haddaan wax kastaba qofka muslimkaa ah xirfaddiisu ay tahay xirfadaha kala duwan yaxtaaju ila اlqur'aani liyatadabbar si noloshiisa u soxo ganacsigiisa u soxo siyaasaddiisa u soxo maamulkiisa u soxo ganacsigiisa si u soxo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa si u soxo habeen iyo maalin ilaahayna subxaanaه wa tacaala mucjisadaas daa'imkaa wuxuu ka dhigay mid aan dhammaanayn oo go'yahayn il burqanaysa layla wa nahaara mucjisada nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam ilaahay uu siiyey weeye oo ku khaas yeelay walaqad aataynaaka sabca min almahaani wاlqur'aan اlcadiim ayaan ku siinay ula ilaah ku manaysanayaa oo aanu nebiyadii hore o dhan siin ilaahay subxaana wa tacaala kelimaadkii ilaahay subxana wa tacala oo ah oo ilaashan oo qadan ariyan yaa bisil oo fresh ah mar walba cusub taasna waxaad ku garanaysaa haddii aad ku noqnoqoto qur'aanka oo la dhaqanto aayadda aad akhrisay kumanyaal goor waxaa laga yaabaa mar kaleeto cusub marka kun iyo kowaad ama toban kun kowaad macno aan weligeed kaaga bixin baa kaaga baxaya hadduu ilaahay qalbigaagu furo inta ikhlaaskaaga iyo iqbaalkaaga iyo khushuucaaga iyo tadaburkaagu uu leegyahay arrimahaas arrimaha keenaya weeye walaalayaal inaan isxusuusino sababaha maxaa laga baranayaa tadaburkaas waxaa laga baranayaa awalan horta iimaankaa laga baranaya iimaanka ay suuradihii u horreeyey dhowr iyo tobanka suuradood oo maka ilaahay subxaana wa tacaala nebiga alay sla slam uu ku soo dejiyey sida iqra suurat اlmuzammil suurat اlmudathir suurat اnun walqalam yani waxaad garanaysaa iimaanka siday ula dhaqmayan qofka qalbigii siday u gelgelayaan qalbiga iimaanka ay ku dhisayaan <clears throat> laa uqsimu biyowmi اlqiyaama walaa uqsimu biالnafsi اllawaama ayaxsabu اlinsaanu an lan najmaca cidaama bala qaadiriina calى an nusawiya banaana bal yuriidu اlinsaanu liyafjura amaama ilaahi subxaanahu wa tacaala nuun wاlqalami wmaa yasturuun ma anta binicmati rabbika bimajnuun nicmadan qur'aanka ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu nagu barayaa awalan iimaanka qalbigeenna inu ku xoojiyo iimaanku inuu xoogsado qur'aanka kow laga barta haddaad rabto iimaankaagu inuu qawi noqdo tadabbur alqur'aan qur'aanka u noqo dhuux tadabbur faham la noolow isku day inaad u dhacdo oo gidaarka idiin dhexeeya aad ka gudubto wuxuu kaleeto oo yani keenayaa nolol wey haddii kale qofku ma noola qur'aanka haddaanu tadabbur ma noola ilaahay subxaanaه wa tacaala qofku uu ku nooleeyaa awaman kaana mayta faaxyaynaahu wajacalna lahu nuura yamshi bihi fi اnnaas kama mahaluu fi ظulumaati laysa bikhaariji minha ilaahay subxaanaه wa tacaala hanuun buu ku bixiyaa san sheegnay hanuun nahdii bihi man nashaau min cibaadina yahdiihim rabbuhum biiimaanihim aqoon iyo cilmi buu ku bixiyaa ilaahay subxaanaه wa tacaala أmن هuوa qاniت آnاء الlayl sاaجidا وqائmا يحdر الآkhرة ويرجوu رحمة ربه قل hل يstوي الذين يعلمون والذين lا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت آناء الليل habeenkii taagan oo muxuu u taagan yahay salaad iyo qur'aan saajidan wa qaa'iman yaxdaru اlآakhiraةa ويرجو رحمة ربي adduun iyo aakhiraba cadaabtii ilaahayna wuu ka walwalsiiyey jannadiisana wuu raadinaya kuwaas weeye kuwa cilmiga ilaahay kor ugu qaaday haddaanu markaa qur'aanka iyo cilmigu ku dhaxalsiin ku dhaxalsiin inaad jannadana cadaabtana ka cabsato ka baqo ilaahayna subxaanahu wa tacaala hor istaagto oo barido maanaa faa'iidadeedii maadan helin risaalada fariintii maadan fahm saasuu ilaahay marka aayaddan cilmiga halkaa u keenay cilmiga dhabtaa ah kaasu cilmiga dhabta ahi waxaa weeye fahamka kulanka ilaahay inaa fahamsantaha iyo aakhiro kaasa cilmiga dhabta ah bal hadda u fiirso aayado kale ilaahay subxaanaه wa tacaala marka uu ka shekeynayey qaaruun oo ninkii xoolaha badnaa adduunya hayste fakharaja calىa qowmihi fii ziinatih xoolihiisii fardihiisii baabuurtiisii wixiisii uu la soo baxay dadka marka dadka qalbiga jilicsan oo qalbiga yacnii aan ka wadaa daciifka ah ee aakhira iyo iimaanka aan qalbigooda si fiican u gelin adduunyada un bay eegaan iyo dhaldhalaalkeeda qofku adduunyuu haystaa markaasay alla ninka nasiib badanaa bal fiir waxa ilaahay siiyey oo maaragtay xoolaha uu haysto ya فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم way nasiib badanaa ninku bal wuxuu malaayiin haysto xoolo haysto adduun haysto dhaldhalaal haysto markuwaas aqoon ma leh maxaa dhacaya noqon lahayn xataa brofesorra hadday yihiin waa juhalo maxay jaahilo juhalo ku yihiin juhalo aakhira ka yihiin juhalo ilaahay bay ka yihiin qalbigoodu waa qafilan yahay masaakiin waxba ma garanayaan shahaadooyinka ugu sarreeya xataa hadday haystaan waxba ma ogaa hadhaay adduunyadan bay wax moodayeen ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku jawaabay waqaala aladiina waylakum ثawاab الlahi khayr liman آamana وcamila صاalixا wlaa yulaqaaha إla الصaabiruun kuwii cilmiga ilaahay siiyey aqoonta ilaahay siiyey maxay tahay aqoontii iimaanka aqoontii aakhiro aqoontii ilaahay ayay leeyihiin walow ayan shahaadaad waaweyn haysa taas way aqoonta dhabta ahi waa aqoonta naarka badbaadisa qalbigii inay noolayso tadaburku xusuus iyo garashu ayay keentaa dareenka qofka ayay dhalisaa waxaasoo dhan tadaburkaa keena inna fii daalika aayadaha markuu ilaahay ka soo sheekeeyo ladikraa xusuus baa ku jirta wa inahu latadkiratu lilmuttaqiin ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalb aw alqa اsamca wahuwa shahiid waa kan wax tadaburaya qalbigiisu wax fahmay haddii kale xusuus uma noqonayso aayadaha u maqlaya xusuus uma noqonayso kuwa u akhrinayaan xusuus uma noqonayso xog kama bedelayso san sheegin waxay kale oo tadaburku keenaya isbedelka qofka ku dhacaya ya haddii uu ku jiray wax macaasiya aayaddaa ka soo leexinaysa tadaburkaa ka soo leexinaya fahamkaa ka soo leexinaya macnaha aakhiradii iyo adduunkii shaqadii iyo cibaadadii nicmooyinka ilaahay subxaanaه wa u nasiiyey dhulka iyo beriga iyo badaba Ehm, tadaburka marka qofku waxyaalahaas uu walaalayaal ku xusuusanayo <clears throat> waxyaalaha ugu weyn oo qur'aanka marka laga taburayo xambaarsan yahay fariimaha ugu waaweyn maxay yihiin oo la rabo inaad ku tadaburto ama aad fahamto amaad garato furayaashadaas oo aad u fiirsato ehm, waxaa weeye kow horta kitaabkan wuxuu u socdaa fariinta koowaad waxaa weeye rabbigaaga macbuudkaa ee khaaliqaaga ah inaad barato si fiican u barato baa waxa ugu wanaagsan oo ku barayo kugu xihayana waa kitaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala aayadihiisu suuradda subax kastoo jimcada laynagu akriyo alflaamiim tanziil kitaab laa rayba fiihi min rabbi اlcaalamiin am yaquuluuna اftaraahu bal huwa alxaqu min rabbika qur'aankan litundira qowma ma ataahum min nadiiri min qablika lacallahum yahtaduun kadib ilaahay markuu qur'aanku xaqiga kuu sheegay ilaahay baa iskaa baraya marka allahu aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrض wmaa baynahuma fii sittaةi أyaami ثuma اstawى calى اlcarsh ilaahay subxaanaه wa tacaala waa iskaa baraya yuu yahay rabbigaa aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrض wmaa baynahuma fii sittaةi أyaami ثuma اstawى calى اlcarsh yaclamu maa yaliju fi اlأrض wmaa yakhrujuna ilaahay subxaanaه wa tacaala aayaadku sii soconayaan aladii axsana <clears throat> kula shayin khalaqahu wa badaأa khalqa اlinsaan yuu yahay ilaahay aladii axsana kula shayin khalaqahu wa badaأa khalqa اlinsaani min طiin ثuma jacala naslahu min sulaalati min maaءi mahiin ثuma sawaahu wanafaka fiihi min ruuxi wajacala lakum الsamca wاlabصaara wاlأfئidata qaliila ma tashkuruun marka koow horta fariinta koowaad waxaa weeye qur'aanka suurad kasta oo aad aragto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu iskaa barayaa rabbi wuu ku barayaa oo wuxuu kugu barayaa magacyadiisa iyo astaamihiisa iyo calaamadihiisa iyo sifooyinkiisa biasmaa'ihi wa sifaatihi waxaa kaleeto oo fariinta ay la socoto oo lafaada waa barashada ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa iyo makhluuqaadkiisa cajiibka ah ee kownka aayaat اllahi fi اlkown sanurihim aayaatina fi اlaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu اlxaq marka aayaadkaas waxaa lagugu celcelinayaa si badan oo aad iyo aad u yaab badan buu ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka ugu celcelinayaa heer ulu qur'aankaba taqriiban saddex meelood aayadahaasoo lagugu celinaya ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wعalى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlأrض mar kale wey mar labaadkii way soo celi ina fii khalqi الsamaawaati wاlard aayadda bilowgeedii hore wayatafakaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard ciyaar ciyaar miyaa soo loo soo celcelinaa samada dhulkana ma cayaar baa loo soo celcelin laba aayadoodoo isku xiga in afar jeer lagugu soo celiyo inaad fahamto fariintaa la rabaa fariintaa la rabaa inaad fahamto ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار isku xirmay aayaadkii aad ku fikeraysay oo aad lahayd maa khalaqta haadaa baailan iyo cabsidii naarta aad ka cabsanayso ilaahayd aad ka baryaysay inuu ilaahay kaa badbaadiyo markaana samadii baad eegaysay oo aad ku fikeraysay haddana cadaabtii baad ilaahay ka baryaysaa berrito inuu ilaahay kaa badbaadiyo faqinaa cadaaba الnaar waad la yaabi mararka qaarkood aayadahaas ilaahay subxaanaه wa tacaala intu ku soo celina hadda suuratu alif laamiim sajda afar jeer saas oo kaleeto ilaahay subxaana wa tacaala ku soo celceliyay allahu اladii khalaqa الsamaawaati wاlأrضa fii sittaةi أyaami ثuma اstawىa calى اlcarsh dana aayad kadib yudabiru اlأmra min الsamaaءi ilى اlأrض ثuma yacruju ilayhi fii yowmi kana miqdaaruhu أlfa sanaةi mima tacuduun afar jeer camal bay kusoo noqonaysaa suuradda horaankeeda aayadaha calaamadaha in lagu tuso oo samada iyo dhulka ay ka mid yihiin marka qur-aanka kariimka ah waxuu u socdaa oo la rabaa inaad eegto tadaburto aayadaha ilaahay ee kownka oo ay ugu weyn yihiin yacni cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo badaha iyo webiyada iyo eh, qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha ya waxaasoo dhan fariinta saddexaad oo tadabburka iyadana kaaga baahan waxaa weeye intaa kuusoo koobo waan tusaalayaal unbaan ka soo qaadaynaaye si aad ugu kaalmaysato qur'aanka inaad la fahamto la noolaato waa barashada nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala wain tacudu nicmat اllahi laa tuxsuuha marka nicmooyinkaas ilaahay uu kuu galladaystay qur'aanka uu ku tiriyaa wax badan wuu ku soo celceliyaa suuradaha ma ka weynaysid suurad laynagu dul akhriyo nicmooyinka ilaahay subxana uu leeyahay eega maxaan idin siinay suuradda ugu gaaban suuradaha ugu gaaban markaad ka soo egto ya yaani ama suuradaha dhaadheerba haddaad kala soo qaadato <clears throat> suuraةu cama yatasaa'aluun can الnabaأi الcaظiim اladii hm fiihi mukhtalifuuna kalaa sayaclamuuna ثuma kalaa sayaclamuun qiyaamihii bay isweydiinayaan oo ka shakisan yihiin doqonnimadooda mana la soo noolaynaa waaba baaba'nay waaba dhimanay waaba tagnay caqli xumaa waa lala yaaban yahay cama yatasa'aluun can الnabaأi الcaظiim waxay isweydiinayaan qiyaamaha iyo soo nool subxaana allah say isu weydiinaysaa adigoo wax ka waaweyn oo ka daran soo noolaynta qofkaanaba ku hor yaalle habeen iyo maalin nacasnimada se isweydiin kartaaba taas alam najcal اlأrضa mihaada wاljibaala أwtaada wakhalaqnaakum أزwaaja wajacalnaa nawmakum subaata wajacalna allayla libaasa wajacalna الnahaara macaasha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا aayadaha sagaalka ah markii la oo haddaba ay la wada nool yihiin fiiri hadda samada waa waxaynu aragno dhulka laynoo gogolay waan inagu soo taga ku socon karno innaga gaadiidkeenna waxeenna badaacadaheenna nolosheenna aan maalin walba arkayno buuraha lagu dhejiyey si aanay inoola inaan ugu wareerinoo yah an tamiida bihim ya rawaasiya shaamikhaat buu ilaahay ku dhejiyey ilaahay subxaanahu watacaala habeenkii buuna siiyo aan raaxaysanayno oo mugdi ah libaasan waxaa laga soo qaaday sida lebis lebis weyn baa la huwinayaa bani aadamkii oo dhan habeenkii markaas kulligood guryahoodii aadayaan xataa xayawaanaadkii waxay ku xoroonayaan godadkoodii iyo xoryahoodii maxaa dhacay wakhti nasasho mugdi weeye koonkii o dhan buu ilaahay huwiye qudradiisa iyo quwaddiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintiina aroortii markay wa tiraahdo waagu waa la wada yaacay oo macaashano kulli waa la ordayaa quud baa la raadinayaa nolol baa la raadinayaa wajacalna nahaara macaasha marka nicmadaas weyn waxaad garan kartaa ilaahay subxaana wa tacaala aayado kale markuu kugu tuso qul ara'aytum in jacala allahu عalaykum اleyla sarmada إilى ywmi اlqiyaamة man ilaah غayr اllahi yaأtiikum bضiyaaء afalaa tasmacuun ka warran haddee marka habeenka libaaska ah wada noqon lahayd cabsi iyo mugdi iyo nolol la'aan bay ahaan lahayd hadday maalin wadacad ahaan lahaydna hadda qolooyinka waxaa ka cawda waa taqaaninoo maalintu ay labaatan qoraxda ku gaarto labaatan saacadood norway iyo sweden iyo maxaan kuu sheegaa waqooyiga yurub ya ramadaanka oo kale juulay iyo samarka marka waqtiyada qaarkood la soo gaaro kulaylaha yaa maalintu waxay iska noqonay dheer marna habeenkii baa wuxuu iska noqonaya habeen dheer oan maalinba lahayn markaasaa maalin la raaraadi habeenaa la raaraadina maalin waa la waayay ya qoraxdii baa halkan iska soo taagan jacalna leyla libaasan baaba la'yahayb saacad ama la heli markaasaa guryaha xirxira oo daahyo ku xirxira ilin qoraxdaba soo taagan halkaan meel habeen maba jiro habeen lama hela habeenaa la raadinaya marka bani aadam miskiin daciif ya markaasuu daaha ii xir oo mugdi iiga dhig bal si aan xoola u sex ya maalintii soonkii dheer yahay habeen baan la'nahay maalin baan la'nahay yani ilaahay subxana wa tacaala aayaddaa suurat alqasas suuratu ku tilmaamay haddii habeenkii oo dhan ba laydinkaga dhigi lahaa habeen adduunyada dhan maxaa samayn lahayd man ilaahun hayr اllahi yaأtiikum bضiyaaءin qul ara'aytum in jacala allahu عalaykum الnahaara sarmada ilى ywmi اlqiyaama man ilaahun hayr اllahi yaأtiikum bilayli taskunuuna fiih afalaa tubsiruun marka aayadaha ilaahay qur'aanka waxyaalaha la tadaburaya wey maxaa dhacay iyadaa iimaanka ku siinaysa haddaan albaabkaasu kuu furnayn iimaankaaga wax badan ayaa ka daciifaya kitaabka ilaahayna wax badan ba idinaan barashada nicmooyinka waxaa ku xiga barashada nicmooyinka iyo khayraadka yaa cajaa'ib bay leedahay qur-aanka wax badanuu naga tusaaya oo la rabaa inaan tadabburno waa meesha aayaddu leedahay wain tacuduu nicmat اllahi laa tuxsuuha ayaddii suuraة الnaxl goormay imanaysaa wain tacuduu nicmat اllahi laa tuxsuuha markuu ilaahay nicmooyinka uu siiyey bani aadamka uu ka soo sheegay ataa amru اllahi falaa tastaajiluuh subxaanaه wa taعaalى cama yushrikuuna ينزل الملائكة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 لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يتفكرون يذكرون يعقلون وهو الذي سخر البحر بدي بهدنا الآدي xoolihii buu ka soo sheekeeyey nicmooyinkiisii ancaamta kala duwanayd mirihii iyo geedihii iyo acnaabtii haddana macaadintii iyo khayraadkii adduunka ku jiray badii wahuwa ladii sakhara albaxra badda haddaan la sakhirin oo ilaahay uya noo nugulaynin ma lagu noolaan kareen ma la mari kareen ma loo dhowaan kareen doon ma marteen marka ma mareen qof ma gali kareen way liqi lahayd waxoo dhan way cuni lahayd waxo dhan way la tegi lahayd وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا fresh food waad kala soo baxaysaan ya kalluuno fish lobster ya shrimps kada kada magacyo wala ka baxa idinka fresh laxman طariyan watastakhriju minhu xilyatan talbasuunaha isku qurxiya haweenkiina iyo dumarkiina iyo lu'lu lmarjaan talbasuunaha watara اlfulka mawaakhira fiihi walitabtaguu min fadlihi tijaaradii china ka keentaan china alaabta kulle halkaasa lagu soo daldalaya ya contaynerada lagu soo daldala contayner igu jira deked laba contaynera igu jira igu jira boqolkii kow iyo sagaashan contaynerada adduunka china unbaa samaysa xataa maraykan iyo yurub iyo meel walba ninety one percent of the containers iyadaa samaynaysa markabku uu ka soo qaadi halkaa shan iyo toban kun oo contayner isagoo xambaarsan ayuu geyni afar maalmood gudahood ayuu california ku geyni shangahay intuu ka soo dhaca bacifica uu ka soo dhaca xataa sways iyo ma mari karo iyo iyo banama tonna ma mari karo bacifica soo maraha وترى الفلك مواkhira فيihi wliتbتغوu min fضلihi ولaعalaكم تشhkuruun marka nicmooyinka ilaahay subxaanaه wa taعaalى baab waxa weeye baab التadabur min أكbar الأbwaab abwaabta la tabo inaad tadaburto tadaburkana ilaahay subxaanaه wa taعaalى uu rabo inaan ku samayno aayad kasta iyo suurad kastana way noogu jirtaa ya suurad kasta waa laga helayaa e, ugu dambayntii qodobka afraad ma afarta waaxood oo ugu muhiimsan aan ka soo qaaday midda kale waxaa waa barashada axkaamta waxaan ku dhaqmi lahayn iyo xukunkan ku dhaqmi lahayn iyo tawjiihaadkii nolosheenna iyo systemkii the way of life nolosha qaabainteedii qaabka aan ugu dhaqmi lahay hadday tahay bulshadii hadday tahay qoyskii hadday tahay akhlaaqdii lagu dhaqmi lahaa hadday tahay siyaasaddii hadday tahay dagaalkii hadday tahay nabaddii hadday tahay maamulkii hadday tahay ganacsigii hadday tahay cibaadaadkii dhammaan nolosha qaabaynteedii iyo nidaamaynteedii kullu halkay ku jirta qorshaynteedii nidaaminteedii kullahaa mawjuuda tawjiihaadkeedii kulluwa ku jiraan laakiin man yatadabbar man yatadabber kii ganacsiga lahaa wuxuu u malaynayaa inaan ganacsigiiba meesha ku jirin kii siyaasiga ahaa wuxuu u malaynayaa inaan siyaasadda halkan laga soo raadin meel kale laga raadiyo markaasuu wuxuu rabaa muslim inuu ku maamulo siyaasad aan qur'aan laga soo qaadin ama aan qur'aankiisa la fahmayn hawkam key siday ku dhici karta siday ku dhici karta furihii meel qaladaad ku karkiraysa ma furmaayo laa yumkin an yanfatixa lak kuuma furmi karo furayaal qaldanaad wadataa bulsho muslim ah adiga oon diinteeda kitaabkeeda waxba ka garanayn kuma xukumi karaysid see u maamuli karaysa haddaan waxbaba ka fahamsanayn ma aha yanii inaad qur'aankiiba xifdisan tahay oo shareecadii caalim ku tahay laakiin at least you have to understand something about it key concepts at least mabaadi rasiy cala alaqal waa inaad ka haysataa baratay walidaalika soo hel soo raadi khaliifo ha noqdo amiir ha noqdo muslimiinta soo xukumay fi الtaariikh شhan iyo tobanka qarni ya qofba qofkuu uga aqoon badan yahay uga nugul yahay qur'aanka ayuu uga naajixsan yahay xagga xukunka muslimiinta fi الtaarikh الxadiiث wa fi الtaarikh الqadiim taariikhda hadda nool iyo midii horeba u fiirso adigu raadi inta markaa ka soo tagto marka walaalayaal <clears throat> sideed ku fahmaysaa waxyaalaha aan sheegnay ama calaamadahan sheegnay oo afartaa ugu waaweyn tahay barashadii ilaahay subxana wa taala in fahamto iyo magacyadiisii sifooyinkiisi iyo asmaadiisii makhluuqaadka iyo aayaadka kownka oo ilaahay ku tusaayo nicmooyinka iyo khayraadka kugu hareeraysan ee ilaahay subxaana wa tacaala ku leeyahay arag magal fiiri axkaamta iyo tawjiihaadka iyo nidaamka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku uu fariinta uu kuu soo faray sideed ku fahmaysaa waxaan u baahannahay furayaasha kow horta qalbiga inaa u furto waxa kan inaad ictiqaadsantahay inuu xaq yahay ya waladii unzila ilayka min rabbika alxaq afaman yaclamu ana unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ululأlbaab waa inuu og yahay oo ictiqaadsan yahay daawadii iyo xaqii iyo khayrkii iyo raxmaddii iyo nidaamkii iyo najaaxii oo dhan inuu halkan ku dhan yahay kitaabka horta waa inu taas waa inuu lagama maarmaan waay haddii kale qalbiga qur-aanku uma furmaayo laa yumkin an yanfatixa lahu waa midda labaade aayad walba oo aad akhriso ama lagugu akhriyo inay adiga keliya kugu socoto u qaado maaha cid kale adigay kugu socotaa adigay kula hadlaysa hadday guurka ka hadlayso hadday dalaaq ka hadlayso hadday ganacsi ka hadlayso hadday ammaano ka hadlayso hadday salaad ka hadlayso hadday cibaado ka hadlayso hadday aragti koonka iyo aayad ka hadlayso adigay kugu socotaa only you adiga cid kale ma ha qaadan marka soo istaagto aad akhrinayso kitaabka ilahay ama adigu akhriso ama lagugu akhriye waa inaad u soo istaagtaa in aayadahan dhagahaaga ku dhacaya qalbiga garaacaya adigay kugu socdaan maa qof kale يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم adigay kula hadlayaan qof kale maaha markaan maqlo waa inaan ogaa aniga inay ila hadlayaan khiyaanada marka waa inaan iska ilaali laa takhunu اllaha wالrasuula waa in anigu ogaa anigaan layleeyahay ilaahay ha khiyaamin maxamadow ilaahay ha khiyaamin rasuulkiisana ha khiyaamin haddaba marta in aayaadkiisa manay ila hadlaysa aayaddu qof kale maaha waa inaad saa u qaadataa haddaan saa u qaadan kama faa'iidaysanaysid waxaad u malaynaysaa meel kale laga hadlaayo qoom tegey laga hadlaayo sabab nusuulkaad fiirinaysa aayaddu goor bay soo degtay waktigii beder bay soo degtay oo niman saxaabay ka hadlaysay halkaa u tiiri marka u tuur oo aniga shaqayguma leh maya aniga igu shaqo leedahay aniga ila hadlaysaa alcibratu bicumuumi اlafdi la bikhusuusi الsabab culimmadu yidhahda ha fiirinin sababta ay ku soo degtay iyo aaday kula hadlaysa yaa ayuha aladiina aamanuu baa leeyahy qof lama magacaaban adiguna haddaad dadka muminiinta ka matay aday kula hadlayso marka waa inaad u qaadato haddaad rabto qur-aanka tadabburkiisa boqol iyo afar iyo tobankaa suuradood adig kula hadlaya qof kale lama hadlayan midda saddexaad waxaa daruuriya dee luqadda uu kugula hadlaayo inaad fahmi afka uu kugula hadlayo inaad afkii fahmi karto waxay kugu caawini inaad risaalada iyo fariinta fahamto aniga hadda haddii halkaa mobilka hadda qof s m s ii soo diro oo s m s taas ay ku qoran tahay af kaba soo qaadma af kale ba aadin ya xabad kama fahmaya ani waxaan ka fahmaayo malaha haddii la leeyahay hala soo xiro haddii la leeyahay hala soo qabto haddii la leeyahay hala dilo haddii la leeyahay hala hala wax aan ka fahmaaya ma laha waa iska wadanaya afarrin moobilka iigu jirta s m st ya maxaa dhacay laann laa afham laa afham shay-an waxba kama fahmaa marka e, luqadda uu kugula hadlaayo qur'aankan ilaahi subxaanah wa tacaala ina anzalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun xamiim تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ninkii dhegaysanayey ee mushriga ahaa ee cutba ibnu rabiica sida siiradu sheegayso markii nebigu alay slat slaam aayaadkaas suuratu fusilat u horreeya ku akhriyey dheguu faraaga madaxa dilaacay wadnuhuna qac buu ka leeyahay manu ahmay ilaa uu nebiga afka qabto alah slaa slam af ku qabto naashadtuka biraxim buu yidhi jooji halkaa ku ekaysa fain acraduu faqul andartukum saaciqata mila saaciqati caadin wahamuud markuu maraya nebigu inuu yidhi jooji ilaahay kuu dhaariy marka luqaddiisa uu ku hadlayo garo midda afraad waxaa weeye siyaabo kala duwan mar lagugu akhriyo mar aad dhegaysato mar aad adigu akhrisato siyaabo kala duwan inaad ula dhaqanto si aad uu kuu saameeyo mid walba saamayn cusub bay leedahay qof cod macaan haddaa ka dhegaysato waa laga saamayn kale inay leedahay sidii nebiguba alayh slat slaam uu yidhi markuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud iqra' calaya aqra'u calayka wacalayka unzil adaan kugu akhrina adigu qur-aan buu kugu soo degay innii uxibu an asmacahu min hayri hayrka inaan ka dhegaysto markuu suuraddii suuraة النisaa bilaabay marayay fakayfa ida jiئna min kuli ummati bشhahiidi wajiئna bika شhahiida calى haؤulaaءi waan fiiriyo mase indhihiisu nebiga alayه الslat slam way qulqulayaan <clears throat> marka saasa adiguna siyaabo kala duwan baa la rabaa inaad u raadiso kitaabka ilaahay subxaanaه wa taعaalى inaad isku daydo inuu qalbigaaga furo inaad ka dhegaysato kuwa akhriskoodu saamayn kugu yeelan karo kugu cusubayn karo kugu waxayn karo waxaa laga yaabaa aayadda intaasoo jer aad dhegaysatay mar cusub haddii aad ka dhegaysato qof kale ama qaari wanaagsan ama qaab kaleeto inaad ay kugu kugu cusboonaato aad u malayso inay cusub tahay eh, ku day nolol maalmeedkaaga u jicsin qaado salaada subax markaa ku tukato imaamku aayaduu inagu tujinayaa aayadaha uu inagu tujiyo waa duruus darsi weeye xusuusin weeye qalbigeennay la hadlaya qur'aanku lama hadlo dhegaha keliya ma aha afka keliya waa qalbiga nazla bihi الruux الأmiin calىa qalbika litakuna min almundiriina bilisaani carabiyi mubiin qalbigu la hadlaa marka lama hadlo dhegaha haddaa dhegaha marka dhegtaan ku dhifato dhegtaan ka saarto waxba kama faaidaysanaysa sidaadii adoo kabaha qaadanaysa nolol maalmeedkaaga marka u jicsin qaado oo subaxdii iyo galabtiiba aayaadka aad maqlayso iyo habeenkiiba u dhegayso <clears throat> intaa waxaa soo raaca culimmadu waxyaalahay tiriyaan dee salaada iyo salaatuleylka iyo qiraa'ada dheer oo keliga aad ku tukato aad fahamto iyaduna waxay leedahay macno weyn intaas walaalayaal waxaan uga jeeday bal inaan ku taataabto tadaburka inaynu dadka muslimiinta guud ahaan maaha maku aha arrinkan khaas fahamka iyo tadaburka qur'aanku dadka qaarkiis waxay u inuu khaas ku yahay dalabatulcilmiga iyo culimada iyo maya maa kuwa khaas qof kasta oo muslimah oo mu'mina ah, tadaburku waa u furay intuu ilaahay kitaabka ilaahay ula yimaado arrimaha sheegna qalbigiisa u furo afkiisa fahmo aayaadka macnahooda furfuro ikhlaasula yimaado ku fikiro ku tadaburo macnaheeda u dhaadhaco ayaa ilaahay subxaana wa tacaala isagana uga uu ka siinayaa waa ishaas burqanaysa intii aad adiga eh, ka dhaansato ayaa ilaahay subxana wa tacaala qalbiga ula timaada waxaan ku soo khatimayaa xoogaa yaroo bal tusaale ahaan tusaale ahaan sida aan sheegay dadka muslimiintaa noloshooda oo dhan buu qur'aanku xambaarsan yahay iyo kownka oo dhan aayadaha ilaahay subxaana wa tacaala koon ku furanna wuu tilmaamaya oo nicmooyinka uu tiriyey iyo aayaadka samada dhulka cirka habeenka maalinta badda buuraha beriga waxaan ka soo qaadaynaa marka badda maala badda aan fiirino tadaburyar aan qoraansanno kitaabka ilahay muxuu ka leeya badda badda meelaha adduunka hadda isku dagaalaya soo ma dowladaha waaweyn qaarkood waxay adduunka hadda ku haystaan badahay fadhiyaan badaha ugu waaweyn maraakiib waaweyna u fadhida daqiiqad kasta markabka maraaya waxay rabaa inay kontrolaan koonka oo dhan bani aadamka isu socda waxay rabaa inay ogaadaan qaar qawaasaaday samaysteen qaar maraakiib waaweyn oo diyaaradihiisi de iyo dabaabaadkiibay samaysteen badihii ba kontroolayaan baddu waa mucjizo ilaahay subxaanaه wa tacaala aayaadka ilaahay bay ka mid tahay qur'aanka in ka badan lix iyo soddon jeer bay ku soo noqotay lix iyo soddon jeer allah اladii sakhara اlbaxra yusabiru ilaahay subxaanaه wa tacaala sakhara lakum اlbaxra lix iyo soddon jeer ciyaar maaha soo no noqoto intaas macnaha weyn dadka muslimiinta waxbay u tilmaamaysa waxaa kaleeto oo badda maxaa socda howlo gaadiidka gaadiidkaah ya maxaa gaadiidka doomaha soo iyo maraakiibta iyo waxaa la halma soo ma waxaa ku dul socdaa alfulk saddex iyo labaatan jeer bay ku soo noqotay tusaale aan idinka soo qaado aayaddu horeysa suuraة الbaqara boqol iyo afar iyo lixdan ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض intaan idin sheegin hadda sheegin waاkhtilaafi الleyli والnahaar wاlfulk اlatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas shaatiyadan aan qabno iyo dharkan aan qabno o dhan oo na anfacaya maraakiibtaasa soo qaatay wاlfulk alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas sonkortiiyo sidaa bariiskiiyo sidaa burkiiyo sidaa dharkiiyo sidaa ya saliidiyo sidaa waxaan cuni lahayn waxaan gashan lahayn waxaan dhegaysan lahayn waxaan ku hadli lahayn kulu waa fulka wاlfulk alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas ilaahay subxaanaه wa taعala uxila lakum sayd اlbaxri sayd اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaara waxurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xurum maalin dhoweyd markii soomaaliya ka jirtay abaaraha oo lacagaha abaaraha ururinayna masjid baan loo khudbayey lacagaan ka ururinay abaaraha iyo dadka marka nin ah wuxuu igu yidhi waxaan maqlay dadkiinaan ducaaddiinaan culimmadiinaan soomaaliyeed inaad dadkiinna aad u sheegteen kalluunku inuu xaaraan yahay agga warkaa ka gantaadeen ninkan maqolooyinkii reer qarjuqoda u sheekeeyaan iyaha kuu sheegay waxaas ma eron culimmadu xaaraan waay waxaan maqlay bu yidhi dadkiin ma cunaan kalluunka see gaaja idinaysaa kulligiin badda maad tagtaan xeebteeda kalluunka la baxdaan see u gaajoonaysaa xoolaha hadda idin dhaafeen xeebta maad tagtaan u yidhi maxaa idinku haysa baadiyaha badda taga xeebta taga istaaga kalluunka la soo baxa see u gaajoonaysaan see u dhimanaysaan gaajo u dhimataa adoo badday ku hor taallo saan u fahamsiiyo garan waaye uxila lakum sayd اlbaxri bnu qur'aanka leeyahay allah اladii khلqa الsamaawaati واlأrض وأnزla min الsamaaءi maءa faأkhraja bihi min الثamaraati risقا lakum kaas waa beertii وaskhra lakum اlfulka litajriya fi اlbaxri bmrihi bmrihi amarkiisay ku socotaa raakibtaan haddii kale way degi lahayd shulq وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها waa nooع kaloo khayraad ka mida وترى الفلك مواkhر فيه waa nooع khayra saddexaad oo loo adeegsado ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله iyo رزقa ku raadsanaysaan iyo ganacsi iyo khayraad ألم ترى أن اللaha سخر لكم ma في الأرض والفلك تجري في البحر ألم ترى qalbiga miyaadan ku arag weye ku fekerin maha arag keliya aad aragto maraakiib socota waad aragtaa fekeray u baahanta iyo caqli alam tura ana alfulka tajri fi اlbaxri binicmat اllaahi liyuriyakum aayaatih aayaadka ilahay bay ka mid tahay haye wma yastawi اlbaxraani hada cadbun furaatun saa'iq sharaabuhu hada milxun ujaaj wmin kuli taأkuluuna laxma طariya وتستخرجuuna minhu xilyaة تlbasuunaha وتrى الفulka فيihi مawaakhira لتbتغuu min فضله ولaعaلكم تشhkuruun ومiن آaيaaتihi aaيaaدka ilaahay wax ka mida الجawاarي في البaحri كالأعلاam maraakiibtan buuraha aad moodayso hadda bal fiiri sawirka soo qaado googleka intaa gasho jugjug si waxaad tiraahdaa container ships ama waxaas fiiri waxaad arkaysaa maraakiib sida buuraha oo kaleeta oo badda maraysa contaynaro waxay sidaa toban kun oo contaynar bad saas buur oo kaleeto waa bilbaxri kaالأclaami allah اladii sahara lakum الbaحra litajriya اlfulku fiihi bأmrihi walitabtaguu min fadlihi walahu اljawaari اlmunsha'aaت fi اlbaxri kaالأclaam aayadaha ma soo wada dhammayn karee maxay tilmaamaysaa lix iyo soddon jeer badda inuu ilaahay qur'aanka kitaabkaan ku cibaadaysanayno salaada halkaan ku tukanayno uu ku tilmaamo badda baddana aan haafil ka noqonno kayfa say ku dhici kartaa say ku dhici kartaa say ku dhici kartaa in lix iyo soddon jeer lagugu soo celiyo badda badda badda fiiri badda ogow badda ku fikir badda arag ka cun kala bax ka soo saaro ka adeegso ilaahay baa kuu sakhiray ilaahay baa ku siiyey ilaahay baa amray oo aadan waxba ka ogi inaad jaahil ka tahay oo aad odhanayso hadhow siyaasadaan maamulaaya waddanaan maamulaaya dawladaan maamulaaya jaahil waxba kala ogeyn baa tahay maxaad kala og tahay wasiirka beeraha la yidhaahdo ama badaa badaha la yidhaahda badaa soddon iyo lixdan aayad warba akhris ma fahamti maxay kuu tilmaamaysaa ma og tahay mase xabad kama taqaanid hal aayad kama taqaanid haddaba gaalkii aan qur'aanka arag oo qur'aanka aan maqal oo qur'aanka aan oqoon oo waxyiga aan oqoon ayaa garaadka ilaahay bani aadamka geliyey caadiga ah oo adigana uu ku geliyey qur'aan kugu daray buu isagu garaadka keliya aan waxyi lahayn buu ku gartay manfacada ay leedahay markaasuu doonaya adigii qur'aanka lagugu sheegay inuu kaa qaado rabaa aduu kaa qaado tusaalena ugu soo qaado dadka laga qaadayo badda oon la siiyey oo qur'aankana loogu daray innaga soomaalida badda ugu dheer africa maxaa ku samaysaa maxaa ka taqaan maxaa ka ogta manfacadeeda maxaa ka taqaan ma ilaashataa ma kugu filan tahay ma og tahay ma ka shaqaysataa maya ma taqaan maya ma og tahay maya ma maqashay weligaa maya yaa ka shaqaysta heyrkaaba ka shaqaysta hadda maalmahan soo meediyada aad ka akhrisaan dekel hebel baa la iibsaday dekel hebel baa la saartay ya db world baa jabuuti bay qaadatay berberay qaadatay boosaasay qaadatay kismaayay qaadatay kaley qaadatay kaley qaadatay maxay kuwa qaadan weysa makaa qaadanayso haddaad tahay adigu waxbaan waxba ogeyn haddaan waxba qiima ayan kugu fadhiyin adig maxaa lagaaga qaadan waay qur'aankiina habeen iyo maalinu kugu celcelinaya halkaana fadhidaa qur'anka o dhegaysanaysaa safka hor wahuwa اladii sakhara اlbaxra lakum litabtaguu min fadlihi watastakrijuu minhu xilyatan talbasuunaha wa tara اlfulka mawaakhira fiih oo dhulka haddaa mari weyse baddaa la maraaye xataa transportationka isu gudbi kari la'nahay fulki baan samaysan kari la'nahay haddaan berrigii samaysan kari weynay ya intaan kismaayo ka soo baxo hobyo aan ka casheeyo haddaan awoodi kari waayo badda xeebta baan ka wareego waan ku tixsiyo doonya adduunka transportationka transportationka ilaahay subxaana wa awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mima camilat aydina ancaama ama aayaddi ka horreysay fi suurati yaasiin alam yarow ana xamalnaa duriyatahum fi اlfulki اlmashxuun xamalnaa duriyatahum markuub weeye faminhaa rakuubuhum xoolihiina faminhaa rakuubuhum waminhaa yaأkuluun kan waa gaadiid kanna waa gaadiid gaadiid beriya iyo gaadiid bad ah waaye midna ma taqaanid marka haddii ay dadka muslimiintahay u fiirsadaan oo tadabburaan masaani ka ahaan lahay maanta resourceska lagu dagaalamaayo bay ka mid tahay badda badihii ugu waaweynaana ummadaha haysta baad ka mid tahay haddana ugu faqiirsan oo la waxba ma haysto waxbana kama haysto ya meelo kale iyo waxyaalo kalead ku mashquulsantaha oo isku diraraysa maxaa isku dirarta maba dhammayn kartid nicmada dhammayn karin adduunka maanta iyadu ku dagaalamaya adduunka maanta iyadu ku dagaalamaya madaha uu kala gudbayo wakhtigaa lagu xisaabtamaya sida aan idhi containerka markabka tijaaradii yurub iyo maraykan oo dhan china lagu soo samaynaya boqolkiiba sagaashan alaabta subermarketka iyo retailka lagu iibinayo maraykan waxaa lagu soo sameeyey china baa lagu soo samaynayaa haddana markabaa lasoo saaraya baddaa lasoo saaraya shan cisho ilaa afartaa cisho buu soo soo soconaya bahalka dheereeya oo socda oo doon aada moodayso magaalada guuraysa adduunka meeluhuu maraayey oo ayaamahaas uu u maraayey hadda markabku marka uu ka soo baxo qanaatu suways oo uu mediterraneanka ka yimaado badda dhexe baxr alabyad almutawasit uu ka yimaado oo yurub ka yimaado xaggeebuu ka soo baxaya qanaatu suways buu soo maraya mase qanaad suways markuu ka soo baxo qanaad suways markuu ka soo baxo ilaa uu tago dubay saddex kun iyo saddex boqol nautical miles buu rabo u baahan yahay inuu gooyo inuu yimaado berbere ama boosaasana wuxuu u baahan yahay kun iyo shan boqol oo nautical miles keebuu ninka taajirka ahi marka qaadanaya adduunka ku xisaabtamaya keebuu qaadanaya kanu jaban oo waktigiisu u yarya buu qaadanaya potentialkaas haysata laakiin waxba kama ogidadin waa lagaa qaadana marka waa lagu leeya adiga isku joog waxba ma ogida anaga m meesha maamule anaa kaa iibsana yaa reyd waaba la kala iibsadaaye haddii xataa aniga faa'iido weyne iga soo gelayso dee maba aanan diideen oo dekedaha adduunka ugu waaweyn meeshaan ilaa anaa baddii ugu weyneyd fadhiya aan aan ka samay laga samaynayo okay baddii ugu weyn dekedda ugu weyn aan ka samayno meeshaan haddayba noqonaysa xataa waxba ahaan lahayd shirkayba ahaan lahayd ma jirto tobanka dekedoodoo adduunka ugu waaweyn hadda badda toddoba ka mida china iskale halna singapore baa leh halna induushana halna jabal calwa um, midna waa rotterdam wey midna waa jabal calwa dubay adduunku saasuu u xisaabtamayaa saasuu u fikerayaa adi dhex bartankiyaa fadhidaa baddii ugu weyneedaa haysataa ilaahay qur'aanka uu kugu soo celcelinayaa war heedhe badda fiiri badda fiiri badda eeg badda eeg badda eeg badda eeg ma fahmaysid sidee lagu yeelaa marka qur'aankiina ma fahmaysid oo ma eegaysid cilmi baan hayaa baad leedahay waxna ma haysid qur'aankii ilaahayna ka tagtay waxnana maamulayaa baad leedahay marka waxaan leenahay waa inaan u soo noqonnaa dadka wax maamulayo ya waa inu soo waa inuu usoo noqdaa haddii uu noqdo wasiirka dekedahana waa inuu horta aayadaha qur'aanka fi lfulki اlmashxuun waa inuu fahmaa <laughs> wasakara lakum اlfulka fi اlbaxri litabtaguu min fadlihi waa inuu fahmaa horta oo halkaa ka soo amba qaadaa kadibna cilmiga maadigaa fahmaa oonku su u dhamaya gartaa markaa ummadiisa sidaas ugu adeegaa ama hadduu kaafil ka yahayba asalkii rabbigii subxaana wa tacaala waxaan sameeyey hadduu aafil ka yahay laa yastaiicu an yataada intaas waa yani badda iyo doonyaha waxaa ku saabsan qur'aanku yani daaqad yar aan ka eegnay waaye famaa baaluka haddaynu xoolaha ka eegno famaa baaluka haddaynu nicmooyinka kale ka eegno famaa baaluka haddaynu beeraha ka eegno famaa baaluka haddaynu ka eegno dhinacyada kale oo uu ina tusayo oo leeyahay tadabur eega aayadan eega sanawaad iyo bilay u baahan tahay walaalayaal waxay ahayd baraarujin keliya inaan isku baraarujinno inaan kitaabka ilaahay daawadeennu ku jirto siyaasadeennu ku jirto akhlaaqdeennu ku jirto daawadeennu ku jirto isagay ku jirtaa meel kale kuma jirto aynu u noqonno aynu fahamno aynu dhuuxno aynu xiriir la yeelanno wanaagsan ilahay towfiiqdiisaana waafajiyo rabbina subxaanahu wa tacaala ha nagu hanuuniyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi